muslimiinta u siman yihiin qofka u soo hormaraa u xaqi waxaa nabigu marka diiday sala allahu calayh wasalam qof meel u soo hormaray oo fadhiya in laga taajiyo mid kale uu fadhiisto waa dulmi masaajidkan waa loo siman yahay haddii qof u soo hor in qofkii la yidhaha ka kac ama qof inta u yimaado iga wareeg anaa fadhiisanaye oo uu fadhiisto waa dulmi mana bannaana laakiin meesha qof hadduu u xaq lahaa hadda qofki uu xaq lahaa markuu yimaado waa dhihi kara meeshan anaa u xaqla ii baneen masaajidkaana ka mid ah masaajidka qofa soo hormaray waa yimid markuu muddo fadhiyey uu weese u baah ama wax kale meel fog ma aadin waa soo weesaysanaya ama maalan bannaanku istaagay wuxuu doona in wax ku tufo maalan intuu maqnaa aa qof meeshii ka fadhiista wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaha meeshaan anaa ii banneey kana waajib waxaa ku ay u banneeyo maxaa yeelay kanaa xaq u leh kanaa xaq u leh xaafid ibn fatxulbaariga hadalkaas wuxuu ka soo raray imaamu nawowi raximahullah oo leh asxaabteenna shaaficiye waxay yidhaahdeen qofka masaajidka meel ka mid ah fariista ama meelaha kale kadibna ka tago weyso ama arrin yaroo mashquuliday u baxa kadibna soo laabta meeshaas inuu xaq u lahaa ka istaagidda uu ka istaagay ku guri maydo intaas uga guri may xaqiyadiisa xaquu leeyahay qofka u soo dabamareeyey inuu ka taajiyo midka meesha fadhiistayna waa ku waajib inuu addeeco sidoo kale waxaa la midu yidhi haddii masjidka meel ka mid ah nin shiiquhu uu fadhiisan jiray oo uu ka fadwoo jiro meeshaas dadka uga fadwoo jiray ama qur-'aanka uu dadka ku beri jiray ama cilmi uu dadka ku beri jiray xaqu u leeyahay qofkii uga soo horeeyey inuu yidhahdo meeshaan waa meeshaan darsiga ku bixi jiray iga leh oyag wakadaalika waxaa la mid ah waddooyinka suuqa ku yaalla oo waaweyn dadku waxaa u bannaan inay inta fadhiistaan wax ku gataan inay dhistaan uma bannaana laakiin waxaa u bannaan waddada ujeeddadii loogu talagalay wax aan ka hor imaanayn inay uga faa'iidaystaan maalan alaab yar oo garabka uu ku sidayo la qaadi karo ama gaargacan ah uunta waddadii waaweyntay gees kale istaagu leeyahay ha layga gato maalan haddii waddadii baabuurtii loogu talagalay ay ku yimaadaan oo uu asagu cidhiri ku hayana waa ka wareega duu ka wareegi diido waa daalim markaas waxa uu ku kasbadayna waa xaraan laakiin waddadii shaqadii loogu talagalay waa haydaa cidhiirin ma dhisi ma alaab in kale dhigma wax yaruu dhigana uu garabka ku siday maalan ama gaari gacan ku sitay haddii cidhiiri la dareemana waa bannayna qofkaas meeshaas hadduu saa ka yimaado asagaa xaq u leh laakiin berri haddii mid kale ka soo hormaroo dhigto xaq uma laha inuu yidha iga maxaa waddadu dadka waa u simanta waddadu dadka waa u simanta hadba kii u soo hormaraa u xaq leh booskaygii ma dhihi karo booskiisu meesha kuma yaalo waddaa ku taalla meesha waddadaasna in la maro iyo in si kaloo sharciga looga faa'iidaysta dadku ou siman yihi marka laakiin qofkii u soo hormara <coughs> oo meeshaan fadhiistaa meeshaas xaq uu leeyahay subaxdaas hadduusan dhibaato ku hayn shaqadii loogu talagalo qofkii meesha xaq u yeeshana qof kale inuu ka taajiyo waa dulmi taasu waa ficlan in qof loo taajiyo masalo kaloo muhiim ah qofka inuu jeclaado qalbiga ka jeclaado markuu yimaado in loo istaago arrintaas waa arrin khatar ah cadaabaana lagu mutaa nabiga wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam xadiis bukhaari adabulmufradka uu ku wariyey man axaba an yatamahla lahu rijaalu qiyaama qofka jeclaada dadku inay u istaagaan oo dadku isku suureeyaan iyagoo taagan saasuu jecelya haddaan loo istaagin waaba xanaaqa ama waa xumaana ama wuxuu leeyay maxaad u istaagi weyde falyatabawa maqcadahu min annaar qofkaasu naartuu ka diyaarsaday booskiisa waa dembi weyn oo xaaraan dadka gabalana saas sameeya sidaa qaadiyaalka maxaakimta oo kale markay yimaadaana loo istaagaa daan la istaagin waa xumaana bal gobol ka mid ahoo madaarista macallinka iskoolaadka ama jaamacadaha saas laga sheegay oo markii la yimaado in loo istaago rabo arrintaas inuu jeclaado inuu hadda afka uga hadla yidhah war maxaad u istaagi weydeen hadda warkeedda daa taas waa qof tegayba qof kibray oo dheeraadayba weye kaas laakiin qalbiga hadduu ka jeclaado xataa qofkaasu naartuu boos ku leey nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calay wasalam naartuu boos ku diyaarsan adiga laftirkaaga inaad u istaagtaa sax maa qof kibrey oo naarta boos ka diyaarsaday inaad u istaagtaa maya dhulka korkiisa wax ku istaaga nabi maxamed oo fadli badnaa sala allahu calay wasalam jinniya insi asagaa ka fadli badan awliyada iyo saalixiinto dhan ka sii fadli badan ambiyada iyo rususha iyo ululcasmiga asaga u fadli badan saxaabada uma istaagi jirin waxayna yidhahdeen sababtaan u istaagi weyne waxaan ogeyn inuu necab yahay in loo istaago fiiriya waa rasuulkii alle waa khayrulbashar haddana waa nabca in loo istaago qof iska marka dembiile ah inuu jeclaado in loo istaago waa kibir iyo isla weyni iyo jahil nabiga salى الlahu عalيه waslm nahaa wuxuu reebay annahu nabigu nahaa wuxuu reebay an yuqaama rajulu qof in laga taajiyo min majlisi meeshiisi uu fadhiyey oo yejlisa uu fadhiisto fiihi dhexdiisa aaqaru mid kale walaakiin nabigu wuxuu ihi tafasaxuu isku waasixiya wa tawasacuu isku ballaariya qof markuu yimaado yaan qof istaagine si qofkan kale boos la siiyo xoogaa isku dhowaada ta isku durdurugtaan meel u bannaydaan fariiso idhaahda qofka soo dhoweey ee qof yaan la kicin saasuu leeyay nabigu sala allahu calay wasalam rawa albukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuuluullah rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man xalafa qofka dhaarta minkum idinka xaalo uu idinka mid yahay oo faqaala yidhaahda fii xalifii dhaarashadiisa bilaati sanabka laataahan ku dhaartay walcuzaa sanabka cuzaahan ku dhaartay qofkii markuu dhaaraa sidaas yidhaahda falyaqul ha yidhaahdo laa ilaaha ila allah maxaa yeelay kelimad qatarun ku hadlo waktigii diinku degayey muslimiintii joogay qaar badanoo ka mid ah waxay soo mareen shirki sanamyaalkaanay caabudi jireen waa ku dhaara jireen markay dhaaranayaan markay islaameen u qasdi maayaanoo kas ugu dhaaramayaan laakiin carabkaa mar uga dhaca qofkii marka carabka uga dhaco islaamkiisa ha cusboonaysi waa inuu tajdiidiyaa oo kelmaddan daahir ahaan ay tusayda kafaaradiisu waa tawxiid marka kafaaro kale lagama rabo waa inuu tawxiidka ku dhawaaqo taas waxaaba ka sii daran qofku inuu ay ku dhaarto diin aan diinta islaamka ahayn sida yahuudinimada kirishtaannimada ama islaamka uu ka beri noqdo oo u yidhahdo saas hadaan yeelay yahuuda ah saas haddaan yeelo kirishtaana saas haddaan yeelo gaalanba saas haddaan yeelo muslimba ma-ah bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi salى اllahu calayhi wasalam man xalafa bimillatin gayri اlislaam qofka ku dhaarta diin aan diinka islaamka ahayn kaadiban asagoo been sheega fa huwa kamaa qaala waa siduu yidhi saas haddaan yeelo yahuud aan ahayu sidii uu yeelo yahuud wey yahuud saas haddaan yeelo kirishtaan aan ahayu sidii uu yeelay waa kirishtaan saas haddaan yeelo muslimba maahi uu ama diinka islaamka waa ka baxay uu waa uu ka baxay hadduu yeelo hadduusan yeelinna ibnu maaja wuxuu siyaadiyey wain kaana saadiqan falam yacud ila alislaami saalim hadduu run sheegayana kollayba asagoo nabad qaba islaamka ku soo laaba ma ayadana ee islaamkiisu waa naaqis ah sidaas daraaddeeda qofka ilaahay rumaysan oo qiyaamaha rumaysan waxaas yuu ku hadli qof ilaahay rumaysan qiyaamo rumaysan yuusan waxaas ku hadli muslim maahi iyo gaalaan ahay iyo yahuudaan ahay iyo waxaas haddaad ilaahay rumaysan tahay ku hadla qofka hadduu yidhaahdo sidaas haddaan yeelo gaalaan ah, ama muslim eh, ama yahuudaanah ama kirishtaan ah uu yidhi u yidhaahdo oo waa maxay sidaasaaba ka daacada wuxuu leeyahay saas haddaad yeesho aad gaalowdi shaki male khilaafna male inuu galiyo weliba markuu yaro gaaloomayo markaasuu gaaloomay maxaa yeelay alcasmu cala alkufri kufru qofka hadduu go-aansado boqol sano kadib inuu gaaloobo markaasuu gali yuu yidhi anugu boqol sano marka la joogo kadib aan gaaloobaya saacaddaas waa gaal gaalnimo qofka go-aansada waa gaal duu marka hadalka markuu leeyahay macnihiisa u qasto saas haddaan yeelo gaal aan ahay oo waa gaaloobaya marka uu ku dhawaaqayu gaal saacaddaas waa gaal wakadaalika arrin horoo tagtay uu ka hadlaa markaas i saas may ma jirto war ma jirta ma jirto hadday taasu jirto muslimba ma ay waana ogyahay inaysan jirin waa gaal waa gaal laakiin arrin soo socotuu qofkaanu ka hadlay ulamana jeedo saas haddaan yeelo waa gaalooba ulama jeedo arrintaanu diidayaaho mancina maalan yeeli maayo ula jeeda markaasuu le ma yeelayo haddaan yeelaba muslimaa u leey marka muslim maahi amay gaalan ahayda ulama jeedo arrintaas haddaan sameeyo islaamka oo ka baxa ma ula jeedo ee arrintuu diidan yahy kaliya intaas ula jeeda markaasuu yidhi saasaan saasaan yeelo muslimime ama yahuudan ama kirishtaanaan hayu culummada markaas jamaahiirtoodu waxay yidhaahdeen qofkaasu gaaloobima xataa arrinta hadduu yeelo ma gaaloobin kafaaradiisuna waa laa ilaaha ila allah inuu abu xaniifa wuxuu yidhi kafaaratulyamiinna waa ku dara jamaahiirtu laakin waxay leeyiin kafaaratulyamiin lagama rabo mar hadduusan wallaahi dhiin uusan magaca la sheegin usan dhaaran ee warkuu yahay saas baan yeelo muslimaahi ama waa gaaloobay ulamana jeedo inuu gaaloobee arrintuu ku adkayna oo uu ku diida mana gaaloobin kafaaro kalena lagama rabo laakiin waa arrin khatar ah waajib waxaa ku ah inuu toobad keeno waajib waxaa ku ah inuu toobad keeno waana inuu tawxiidka ku dhawaaqo labadaasaa laga raba waajib waxa ah inu toobad keeno tawxiidkan ku dhawaaqo marka waa arrin aad u khatara qof diintiisa rumaysan oo diintiisu qiimo la leedahay waxaas waa inuu iska ilaalimo waman qaala qofkii yidhah lisaaxibii saaxiibkiis tacaala kaalay uqaamirka aan qamaar cayaarnin kaalay aan qamaar cayaarnin qamaarka waxaa la yidhaha cayaar dhaqaala lagu kala helayo oo aan ahayn shiish barasho oo aan ahayn fardo la tartansiina labadaas cayaar aan ahayn oo dhaqaala lagu kala qaadanayaa laydha qamaar waay rabtaa ah, barooniyaa la cayaara dhaqaalaa lagu kala qaadaa qamaara laydha turubaa la cayaara dhaqaalaa lagu kala qaadaa qamaara laydha dubnadaa la cayaara dhaqaalaa lagu kala qaadaa qamaara laydha ama shaaha lagu kala cabaa dhaqaalu waxay rabaan shaha la kala caba ama wax kalaa la kala qaadana ayu cayaar oo aan labadaas ahayn tartan fardaha maaha shiish barashana maaha waa cayaar kale dhaqaalaha lagu kala qaadana qofkii badiyaa dhaqaala qaadana qamaarkaasaa la yidhaha ya ayuha aladiina amru inama alkhamru maysir maysirku waa kaas wey waa cayaar dhaqaala lagu kala qaadanayo labadaas ahayn qofkii marka qof ugu yeeroo yidhaha kaalay aan qamaarnin gaala cabaar ayaa reeshaha aan kala dilanni uyi qofkaas waxaa laga rabaa inuu sadaqa la baxo falyatasadaq waxaa sadaqayso maxaa loo leeyahay sadaqa bixi waxaa loo leeyahay wuxuu ugu yeeray qof wuxuu ugu yeeray inuu maal xaaraan ku bixiyo oo baatil ku bixiyo kafaaro waxaa u ah maalkiisa inuu xalaal ku bixiyo ilaa qamaar ku bixi waa baatil ku bixi maadaama uu qof ugu yeehay inuu maalkiisa baadil ku bixiyo kafaaro waxaa u ah inuu asagu maalkiisa sadaqa ku bixiyo waa arrin khatara kafaarooyinkaas dad badana lagu leeyahay waa inay iska bixiyaan qof kasta oo cayaar wax lagu kala qaadana dad ugu yeehay sadaqada ha iska bixiyo sadaqaadkaasaa laga raba maxaa yaele munkaru dadki ugu yeehay rawa bukhaariyu can shadad bni ows radia allaahu canhu can inabiyi nabiga shadaad wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala nabigu inuu yidhi sayidulstikfaar dembi dhaaf dalabka sayidkiisa qaabo badana ilaahay dembi dhaaf looga dalbadaa laakiin kan ugu fadliga badan wey kan ugu fadliga badan oo sayidka u ah an yaquula qofku waa inuu yidhaah allaahumma ya allah allah anta adiga rabbii khaaliqaygii i barbaariyaad rabbi waa midkii ku abuuray waa khaaliq maaliga iska kaale wey midka kule wey rabbi macnaheedu midka maaliga ahoo kule rabbi macnaheedu waa midka ku barbaariyey allaahuma yaa allah allow anta adiga rabbii khaaliqaygii i abuuray i milkiyey i barbaariyey ayaa laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga un ma ahane khalaqtanii adiga ayaa i abuuray wa ana anigana cabduka addoonkaagiiaan ah wa ana aniga calaa cahdika ballanqaadkaagiiaan ku sugan ahay aan kuu ballanqaaday calaa cahdika ballanqaadkii aan kuu ballanqaadan ku suganah iyo wa wacdika yaboohay aan kuu yaboohay macnaha wuxuu la jeedaa wa ana muqiimun calaa maa caahadtuka calay wa wacadtuka ku negi ah oo aan ku suganahay wixii aan kugula ballamay oo ah min aliimaani wاlkhlaasi fi daaca inaan adiga ku rumeeyo daacada kuu barax tiro ilaahu ballankii kama bixi saas wey macnuhu wa ana calىa ahdika wa wacdika macnaheedu waxa weeye wa ana muqiimu calىa maa caahadtuka calayh wa wacadtuka bih min aliimaani wاlkhlaasi fi daaca wa ana aniga calaa cahdika adiga lagula ballamidii lagula ballamay aan ku sugana iyo wa wacdika ballanqaadkii lagu ballanqaaday oo ah inaan ku rumeeyo daacada kuu barax tiro ilaahya waa ku sugana mastadactu intaan awoodo aan ku sugana acuudu bika ilaahyow adigaan ku magan gelaa min shari maa shay shartiisaan kaa magangala sanactu aan sameeyey adduun iyo aakhiro qofka waxa halaago waa waxa isaga uu sameeyey dhibaatooyinka adduunka kugu dhaca cadaabka aakhiro laga baqayo dhammaan wax kale kama yimaadaan waa wuxuu qofku sameeyey wax uu qofku sameeyey wey maa asaaba wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabad aydiikum wayacfu can kaiir wax allo waxa idinku dhaca oo waxaad shaqaysateen ilaahay leey marka ilaahay waxaan anugu sameeyaan kaa magan gala dunuubtayda iyo xumaanta aan sameeyey ilaahu iga badbaadi acuudu bika adigaan ilaahayow ku magan galaa min shari maa shay shartiisa sanactu aan sameeyey abuu laka ilaahay ilaahayow adigaan kuu qiraa binicmatika nimcayntaada calaya korkayga aad u nimcayday ila wax allo waxaad nicam haysato nicmat اdiin wa nicmat كل kulli allah ku siiyey waa inaad ilaahay u qirtaa abuu laka ilaahay adigan kuu qiraa binicmatika nimcayntaada calaya korkayga aad u nimcayday wa abuu laka ilaahay adigan kuu qiraa bidembii aniga dembaabidayda aan ku caasiyey adigiyo ii nimceeyey aan haddana dembaabay oon la toobadda waxaa ugu horray qofku dembiga qirto fakfir lii ilaahyow ii dhaaf fainahu shaaneey laa yakfiru dunuuba dembiyaalka ma dhaafo ilaa anta adiga maahan axad kale ma dhaafo ee ilaahyow ii dhaaf istikfaartaas waxaa la idhaha sayidulistikfaar qaababka ilaahay dembi dhaafka loo weydiisto kan ugu fadliga badan wey waa sayidkeeda rawa albukhaari can cabdillaahi radia allaahu canhumaa radia allaahu canhu waa cabdillaahi bn mascuud cabdillaahi bn mascuud wey can cabdillaah cabdillaahi bn mascuud radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu calayh wasalam caninebiyadaas waa khada hadalka soo socda nabi ma dhihin cabdullahi mascuudaa yidhi marfuucna maahan xadiid nabiga uu ka wariyey cabdullaahi maaha waa hadal cabdullaahi mascuud uu yidhi waxaa baraarujinaya xaafid ibn xajar bukhaariga sharxiisa markuu bukhaariga sharxaya xaafid ibn xajar fatxulbaariga xadiidka raqamkiisu yahay lix kun saddex boqol iyo sideed saddex kun waxaan rabaa lix kun saddex boqol iyo sideed raqamka ah markuu sharxayo uu wuxuu leeyahay wa asheekh abu muxamed ibnu abi jamra fii mukhtasari waa kitaabkaan aan akrayn arrin hariib ah eh, oo la yaab leh ayuu la yimid ibnu abi jamra xadiidkan aan akrayno iyo midka ka dambeeya uu laba xadiid ka kala dhigay laba xadiiduu ka kala dhigay labadaaba hal riwaayay ku soo arooreen wuxuuna ka cabiray in cabdullaahi mascuud nabiga ka warinayo mana ahan sidaas xadiiskan cabdullaahi mascuud nabiga kama warin raawiga cabdullaahi mascuud ka warina saxiixbukhaariga sidaana ku taalla waxaa ku taalla xadaanaa cabdullaahi bnu mascuudin xadiiثayni axaduhumaa can الnabiyi salى اllahu calيه wasalam wاlaakharu can nafsi saasaa ku taalla bukhaariga laba xadiid oo midna nebiga ka wariyey waa midka soo socda midna asaga naftiisa uu sheegay labadaasuu noo sheegay cabdullah midkaan aan hadda dul taagana naftiisuu ka sheegay cabdullah mis ma dhihi nabiga ii sheegay bukhaarigan saasaa ku taala ka waa khada caninabi meesha kuma jirto marka hadhihi nebiga yidhi can cabdillaahi radi allaahu canhu qaala cabdullaahi bn mascuud wuxuu yidhi cabdullaahi mascuudaa yidhi ina almu'mina qofka muuminkaa yaraa dunuubahu dunuubtiisa wuxuu u arkaa kaannahu sidii asagoo qaaciduu fadhiya taxta jabalin buur hoosteed buurtaasoo yakaafu uu ka baqaa an yaqaca calayhi inuu ku soo dhaco qofka muuminkaa qalad yar hadduu ka dhaco dembi hadduu ka dhaco haba yaraado wuxuu u arkaa sidii asagoo buur soo dumayda hoos fadhiya macnaha waa ka murgaya wuxuu isleeyahay dembigan musiibadiisa iyo cuquubadiisa anay hadda kugu fadhiisata qofka muuminka dunuubtiisu lama yaraato haddiiba dembi ka dhaco waa walwala qalbigaa gubana qalbigaa holca oo gubana markaasaad waxaad moodaa in buur soo dubayda uu hoos fadhiyo macnaheedu waxa weya qofka muuminkaa dembigiisa waa ka murga hadduu waajib dayaco hadduu shay xaaraana ka ah oo u sameeyo ama qowl xaaraana ah ama ficil xaaraan ah muuminku waa walwalaa qalbigaa gubta saas weeye qofka muuminkaa wain alfaajira qofka faajirkaa yaraa dunuubahu dembiyaalkiisa wuxuu u arkaa kadubaabin tixsi oo kale tixsigaasoo marra maray calaa anfi sankiisa oo faqaala uu yidhi bihi tixsigii haakada saas faajirka saasaa lagu yaqaan tixsi yaroo inta sanka kainta saa iska tir adiga miyuu murugo kugu haya faajirka dunuubtiisu murugo kuma hayo ah, hadduu qof xamana maskaxdiisaba dhibaato kuma hayo hadda mid kaleu caaya hadduu bal qof muslima dilo ama uu dhaco ama wax kasta ha ku dhaco culays kuma hayo ah, welwelba kuma hayo faajir saasaa lagu yahay marka adugu inaad faajir tahay iyo inaad muumin tahay ismiisaan qulubtaada alla daalacanayo adna waxbaad ka ogta qaabkay tahay soo ma jeedo dunuubtooda haddaysan wal walba kugu helin yaa musiiba oo kugu dhaca wax walwal haddaysan kugu helin kan xamo kan caay hanti islaameed cun muslim dandaree dadka dulmi qofkan xir qofkan dil qofkan khiyaan walwal iyo walbahaar kuguma hayo saa jiraan ya laakiin kelimad carabkaaga markuu ku dhaco oo xan ama qalad ama been ama wax yaroo kale ama salaadihii faradkaa jamacada aad aad inaa diiddo haddaad welwelto qalbigu kuhuro ku huro qalbigu kuholcayo waa calaamad wanaagsan calaamad wanaagsan wey qaala abu shihaab waa raawigii xadiidka abu shihaab wuxuu yidhi ruwaadda xadiiska ka mid ah asagoo na tusaalaynaya waxa weeyaan haakadaad yufasira haakadaade qaala abu shihaab wuxuu ishaaray qaala bimacnaa ashaara w qaala abu shihaab wuu ishaaray biyadii gacantiisa fowqa anfiisankiisa korkiisa ah, haakadaadiu rabaa dadka inuu tusaaleeyo marka xadiiska uu sheegaya saas wey ah, waa ficilu ku tusaa qaala abu shihaab wuu ishaaray biyadii gacantiisa fowqa anfihi sanka korkiisuu ku ishaaray marka haakadaadu waa saas saas wey an cabdilaahi bni mascuudi bukhaari muslim marka labada xadiis laba xadiis ma kala ahan midkan uu naftiisa u yihi cabdullahi bn mascuud iyo kan soo socda hal maraa lagu weri waxyaalaa lagu qabsaday ka mid tahay ibnu abi jamr oo xaafid ibnu xajar uu baraarujiyey hal riwaayaday ku soo arooreen ee laba xadiis kuma soo kala aroorin kuma soo kala aroorin wa canhu can cabdillaahi bni mascuudi radia allaahu canhu can nabi nabigu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabigu inuu yidhi kan nabiga yidhi nabigu wuxuu yidhi lallaahu allaah afraxu asagaa ku farxad badan bitowbati alcabdi addoonka toobadkeenidiisa min rajulin qof waa ka farxad badan yahay rajulkaasoo nasala degay manzilan meel la dego wa bihi bilmansili mansilkana mahlakatun halaag uu ku sugan yahay qof musaafir ah oo degay meel lagu halaagsamo meel lagu halaagsamo waxaa loola jeedaa waa meel wax la cuno iyo wax la cabo midna aan lagu arag maxaa la idhaha saxaraha lama degaanka waa saasoo waa meel saxaro ah, lama degaan ah wax banu aadanahoo degan looma jeedo biyo la cabo iyo cunto la cunana ma lagu arko waa musaafir xaluu wataa ama rati neefgeeluu wataa biyo iyo baadkiia u saaran biyihii iyo cuntadiia u saaran waa socda meeshaasuu degay rajulkoo masalo degay mansilan meel la dego wa bihi mansilkana mahlakatun halaag uu ku sugan yahay wa macahu rajulka la jirkiisana waxaa ahaaday raaxilatu daabadiisii daabaduu wataa daabad ayuu wataa maala rati oo kalu wataa tusaale wey daabaddu waxay rabtaa noqoto daabadaasoo daabatun ayuu wataa raaxiladaasoo dheh raaxiladaasoo calayhaa korkeeda dacaamuhu cuntadiisii wa sharaabu cabitaankiisa ay ku sugan yihiin raaxilada waa daabad waxaa u saaran cuntadiisa iyo cabitaankiisa meel lama degaanoo saxaraahu mara calayhaa raaxilada korkeeda xaal uu ku sugan yahay macaamu cuntadiisii wa sharaabu cabitaankiisii fa wadaca raasow madaxiisiiu dhulka dhigay fa naama waa seexday noomatan seexa daabadii ayadoo kor taagan uu hurday ta madaxa dhulka dhigay fa wadaca raasow madaxiisii u dhigay dhulka fa naama waa seexday noomatan seexasho mar ah fastayqada hurdadiiuu ka kacay walxaal ayuu kacay qad dahabad ay tagtay raaxilatu daabadiisa hadduu kacay daabadii waa maqanta hadduusan daabadii helinna socod iyo lugna kuma cidgeli karo meel dad joogaan kuma gaaro meeshana wax lagu noolaada kuma sugan waa geeri isku diyaari geeri isku diyaari xataa idashtadda markuu ku adkaaday marka daabadii uu raadiyey daabadii uu raadiyey waa raadiyey waa ka samray marka daabadii raadkeedii qaaday waa kasab waa qaban waa xataa idashtada markuu ku adkaaday calayhi korkiisa alxaru kulaylkii walcadashu oonkii ow maa shaa allah ama wixii alla doonay waa shaku raawi inuu nabigu yidhi xataa idashtada calayhi alxaru walcadash iyo inuu yidhi xataa idashtada calayhi maa shaa allah wixii alla doonay markay ku adkaadeen oon gaajo kulayl qaala wuxuu yidhi arjicu ilaa makaani daabaddan waan ka sabraye makaankaygiyaan ku laabana meeshii aan markii seexday oo daabaddu iga tagtay ayadiyan ku laabana waa ku laabta farajaca waa laabta fanaama waa seexday noomatan seexasho meeshii uu isdhigay oo isagoo geeri isku qibleeyey oo geeri u diyaargaroobay oon rajo ka qabin nolol uma rafaca raasahu madaxuu kor u qaaday qof hadda geeri sugaahu dawey ma leh uma rafaca raasahu madaxiisiiyuu kor u qaaday faydaa isla markiiba raaxilatu daabadiisi cindahu agtiisay ku suganta qofkaasu farxad intee leegu farxa waa farxad weynoo ilaahay keliyu garo karo saxiixu muslimka waxaa ku sugan siyaado min xadiidi canas ibni maalik nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam farxaddii inta ka badatay oo farxaddii ka badatay oo wuxuu rabaa inuu ilaahay ammaano ila ilaaha u soo celshay inuu ilaahay ammaanuu rabi laha laakiin miirkii dhammaa waa tegey farxad kaliya markaasuu wuxuu yidhi allaahumma anta cabdi ilaahu addoonkaygii ah wa ana rabbuka aniguna rabbigaagii ah. ah ma gaaloobin maxaa yeele kelmaddan uma qastin carabkay uga dhacday nabigu wuxuu yidhi faahdaa min shida akhdaa min shidat اlfarxi yidhi marku salada waa gafay farxadda adaygeeda farxadda adtakabaato wuxuu ku hadla meeka marka qofkaasu sow farxadduu farxay farxad weyn ma aha alla naxariistiisa qof markuu toobad keeno farxaddaas mid ka weyn u farxa fiiri qofku ilaahay wax u tari ma laakiin naftiisuu qofku wax u tara oo cadaab ka badbaadiy ilaahay marka naxariistii kayrku nala jeceli inaan toobadkeennu ilaahay ku farxo fiiriya asaga waxba toobaddeenu u tarayna haddaan toobad keeni diidnaa wax ka dhibina laakiin annaga dannoota waxay ku tusaydaa ilaahay naxariistiisa weynankeeda marka qofku inuu aad ugu dadaalo toobadda oo uu mar walba toobad keeno dembi yar iyo mid weyn dhammaan uu ka toobad keeno sidaasaa laga rabay xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ka soo raray cabdullaahi bni mubaarak inuu yidhi shuruudda towbadda kow waa in qofku dembiga ka shallaayo waa inuu ka qoomameeyo aad uga shallaayo la xumaado dembigii waana inuu inta ka fuqo uu go-aansado weligiis inuusan ku laaban waalcasmu calaa cadami alcawda marka waa inuu ka fuqaya tuse ilaa hadduusan ka fuqi waaba ku dhex jira inta ka fuqo weligiis dambe inuusan dembiga ku laabanna waa inuu go-aansadaa waa inuu go'aansadaa waradulmadlama xaq banu aadan hadduu ahaana waa inuu iska celiya day xoola ahayeen waa inuu u geeya qofkii lahaa hadduu dhiig ahaa qofkii waa inuu isku dhiiba iga qisaaso ama diyo iga qaado ama icafi xaqii waa inuu celiya waa inuu gutaa wuxuu farad iyo waajib ilaahay dayacay waa inuu gutaa wuxuu yidhi waan yacmida ila albadani aladii rabaahu bisuxti fayudibahu bilhamni wاlxusni xataa yanshaca lahu laxmu dayr jirkiisa qofkii xaaraanta cunay ee maalka islaameed cuni jiray xoolaha islaameeda xaaraanta qofkii hilibkiisu ku soo dhashay waa inuu dhalaaliyaa hilibkaas waa inuu shiilaa muxuu ku shiilayaa murugo iyo walwalka uu cadaabka ka walwalayo si uu cabsanayo waa in hilibkaasu ka shilmo si uu ugu soo dhasho hilib xalaal maxaa hilibka xaaraanta naara cunta ah, hilibkaas marka cabsi ilaahay iyo walwalka naarta waa inuu hilibkaasu shiilmaa oo ka baxa hilib xalaalaho dayibu si uu soo dhasho si ugu soo dhasho waxaa kaloo laga rabaa waan yudiiqa nafsahu alama daaca naftiisa waa inuu dhadhansiiyaa daacada xanuunkeeda naftiisa waa inuu daacada ku xanuujiyaa soonka salaada salaatuleylka qur-aan akhriska adkaarta cilmi badashada sadaqaadka naftiisa waa inuu xanuujiya oo taabsiiyaa kamaa adaaqahaa ladat almacsiya siduu naftiisa u dhadhan siiyey macaasida macaankeeda waa inuu daacada xanuunkeeda naftiisa dhadhan siiyey toobadda sawaabka ee wanaagsan ee nasuuxada ah waa taasaa rawa albukhaariyu can abi muusa radia allahu canhu qaal qaala nabiga yidhi sala allahu calayhi wasalam maalu ladii qofkii tilmaantiisa yadkuru rabbow rabbigiis xusaa iyo waladii qofka laa yadkuru rabbow rabbigiis aan xusayn ka maalilxayi qof nool iyo walmayiti qof dhintay la kala mid yihi qofka daakirka ilaahay xusa oo xuska ilaahay ku jira mar walba iyo qofkan ilaahay xusayn waxay ka kala dhigan yihiin qof xayi ah nool iyo qof meydka maxaa yeelay qofka alla xusaya daahirkiisa wuxuu ku qurxinayaa xayaatada noloshiisiyuu ka faa'iidaysanay waa camal fala nafciyuu naftiisa u soo jiidaa dunuubtiiyuu ka toobad keenaa laakiin midkan alla xusayn waa baaba naftiisa wax u tari ma xayaatadiisa ka faa'iidaysan ma xayaatadiisu asaga dhibaatay ku tahay maxaa yeele dunuubuu samaynaya dunuubtaasna cadaabu keena mar hadduusan alla xusayn oo usan daakir ahayn xayaatadiisa kama faa'iidaysanayo laakiin dikriga xaa loola jeeda dikriga dadku waa inay fahmaan xaafid ibn xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi wayuطlaqu dikru llaahi ayضa wayuraadu bihi almuwaadabatu calى alcamali bimaa awjabahu aw nadabahu ilayh dhammaan daacada alloo dhan waa dikri ilaahay in la caabudoo dhan waa dikri ah, dikriga waxaa lagu iطlaaqaa in qofku daa'imo daacada alleh camalka waajibka iyo sunnadaba sida qur-aan akrinta sida xadiidka akrintiisa sida cilmiga barashadiisa sida salaadaha sunnada sida adkaarta carabka kulligood waa dikri markaasu wuxuu sheegay dadka carabka ilaahay ka xusaa inaysan isku ajar helin waxaa qofkaanu boqol goor u akriyay laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir kanuna boqol u akriyay isku ajarna qaadan maya boqol goor u akriyay subxaan allaahi wa kanuna boqol u akriyay isku ajar qaadan kanu boqol goor u istikfaartii akriyay astaqfir ullah ilayh kanuna boqoluu akriyo isku ajar qaadamayo kanuu boqol gooru yidhi subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha illa allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah kanuna boqoluu yidhi isku ajarna qaadamayo ayadiyoo la akriyaan ajarku isla ekayn maxaa lagu kala sara maraa qalbiga sida uu ula socdo waxaad akraydo iyo macaanida waxaad akraydo ku tadabburaydaa lagu kala tega laakiin marnaba qadimayd haddaad akrido adoon wax kale ula jeedin qus ilaahay ula jeeda xataa qalbigaagu hadduusan fahmayn marna ku qadimayd daadba akrido ajrad heli wuxuu ihi xaafidku uma dikru yaqacu taaratan bilisaani wayujaru calayhi naadiq walaa yushtaradu istixdaaruhu limacnaah qofka carabka ilaahay ka xusaa asagoo qalbiga macnihii ka soo xaadirsan qofkaas ajaraa laga siina ajarsiintana shardi uma ahan macnaha in lasoo xaadiyo laakiin waxaa loo shardiyaa inaan wax kale loola qastina ilaa xusid loola qastay markaasuu yidhi waa inin daafa ilaa nui ilaa nudqi addikru bilqalbi fa huwa akmal laakiin dhawaaqi carabka hadduu ku darsamo qalbigiina inuu ilaahay ka xusaa kii hore waa ka kaamilsany fain idaafa ilaa daalika istixdaaru macna dikri وma اشhtamala عalayhi min tacdiim الlaahi tacaalى wa nafyi naqaa'isi canhu isdaada kamaala hadday arrintaas ku sii biirtoy ku darsanto inuu macnaha dikriga soo xaadirsado inuu macnahaas dikrigu wato oo ah ilaahay weynayntiisa iyo nuqsaan iyo ceeb in ilaahay laga fogaynayo arrintaas hadduu qalbiga ku soo xaadirsado kamaalu sii siyaadsanaa kamaal uu siiya hadday arintaasu dhacdo camal saalixa dhexdiis sida salaad sida jihaad kamaalku waa sii siyaada oo waxaa weeye qofkii waa sujuudsanye subxaana rabbiya alaclaa u leey qalbiga ka soo xaadirina oo laba iska saaran ilaahay oo la nastahayo nuqsaan laga fogaynayo iyo ilaahay weynaayo kamaal loo sugayo subxaana rabbiya alaclaa subxaanadu nuqsaan iyo ceeboo dhan allaan ka fogaynaa wey alaclaana waxay tusaydaa kamaal sarreeya inaan u sugayno wejigiiu dhulka ku haya salaaduu ku jira dikrigii carabkuna waa ku dhawaaqa qalbiguna waa dhadhamina oo qalbigu wuxuu ka dareemayaa ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka fog kamaaloo dham una u sugnaa markaas meesha ugu sarreedu gaar marka kollayba ilaahay xus haddaad u qasaday ma qalin laakiin meel yar laguma qancee meesha ugu sarraydaa loo dadaala meesha ugu sarraydaa loo dadaala rawa الbukhaariي an ubaadata bn can cubaadata bni saamit radia اllaahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalama qaal man axaba qofkii jeclaada liqaa allah ilaahi la kulankiisa axab allahu alla waa jeclaadaa liqaahu la kulankiisa qofka hadduu jeclaado inuu ilaahay la kulmo ilaahayna waa jeclaadaa inuu la kulmo inta dhinto qofka ilaahay la kulmo qofka jeclaada ilaahay waa jeclaada waman kariha qofka nabcaada liqaa allah ilaahay la kulankiisa kariha allaahu liqaahu ilaahay la kulankiisa waa naca qaalad caaisha waxay tidhi ow bacdu aswaaji ama nabiga xaasaskiisa gobol ka mid ah innaa anagu la nakrahu waa necebnahay almowta geerida ee rasuulka alla anagu geeri waa necebnahay xaalku waa sidee iyo inaan noolaanaan jecelayn ma ka dhalanayna in ilaahayna naco la kulanka yaga qaala nabigu wuxuu uhi laysa arrinku daaki kaas ma aha ah, laysa huwa arrinku daaki kaas ma aha in qofku geerida uu nimcaado xoogaa uu nolosha jeclaado macnaheedu ma ahan inuu ilaahay la kulankiisii nacay laakiin arrintu waa sidan soo socota walaakina almu'mina qofka muuminkaa idaa xadarahu lmowtu mowtku markuu u yimaado bushira waa loogu bishaaraynaa biridwaani illaah ilaahay raalli ahaanshadiisa wa karaamatihi iyo ilaahay karaamaynta uu karaamayn doono qofkan mowtku qofka markuu ku soo xadiro nafta laga siibi rabo aa loogu bishaarayna alaleeyaha naf yahay soo bax ilaahay raalli ahaanshadiisa u soo bax iyo karaamo ilaahay kuu diyaariyey marka intaas loogu bishaareeyo falaysa shay-un shay ma ahan axabba mid la jacayl badan yahay ilayhi qofkaas intii ka ah mimaa kii amaamahu hortiisa ahaaday qofkaasu marka wax walba wuxuu jeclaadaa nafta inta laga qaado waxa ka horeeya alla u diyaariya inuu helo dib lagu celiyo ma rabo soo ma jeedi wax walba taasuu ka jeclaana waa meesha waxa weya qofka kale murgayo xumaanta sameeyey oo isleeya yaa ku celiya aad wanaag soo samayn dib dambe alla uma caasideen di wax yar caafimaad la siiyana halkiiu ka tuman qofka marka wanaagsan markaasaa la tusaa wax alla u diyaariyey markaasuu wuxuu jeclaanaa waxaas alla u diyaariyey la kulanka alluu jeclaada waa saas faaxabba wuxuu jeclaanaa qofku marka liqaaa allaahi ilaahay la kulmidiisa wa axab allaahu allana waa jeclaanaa liqaahu la kulankiisa wain alkaafira gaalka idaa xudira marka lagu soo xaadiro mawdka u yimaad bushira waa loogu bishaarayna bicadaabillaah ilaahay cadaabkiisa wa cuquubati ilaahay ciqaabkiisa falaysa shayu shay ma ahaanin akraah mid looga nacay badan yahay ilayhi gaalka mimaa kii amaamahu hortiisa adoo ciqaabka ah fakariha wuxuu nibcaana liqaaa allah ilaahay la kulankiisa wa kariha allahu allana waa nibcaana liqaahu la kulankiisa marka saasaa loola jeedaa sidaas daraaddeed qofka marka mawdku ku soo xaadiro hadday ka muuqato calaamado farxadeed waa bishaaro waxay tusaydaa qayr in la tusay waxay daliil u tahay qayr in loogu bishaareeyo mawdku markuu ku soo xaadiro hadday cara ka muuqato naftiyaa dhibayda carana ka muuqata waa wax laga nahay waxayna tusaydaa in bala loogu bishaareeyo saasay tusaydaa saasay tusayda marka marka la leeyahay mawdka yaan la jeclaan xaaladan waa ka duwanta xaaladda qofka mawdku ku soo xaadiree loo bishaareeyey xaaladaas laga hadli maayo ee eh, adoo iska nool allow nafta iga qaad inaad tiraa wey waxaa la diiday rawa bukhaariy can anas ibni maalikin radia allaahu canhu yaquulu xaaluu leeyahay anas qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala اllahu calayh wasalam yatbacu lmayita qofka dhintay waxaa raaca alaaatun saddex fayarjicu hnaani laba waa ka soo laabanayaan wa yabqaa macahu la jirkiisa waxaa ku baaqi noqona waaxidu mid yatbacuhu qofka waxaa raaca ahluhu eheladiisii qaraabadiisii saaxiibadiisii waa maaluhu maalkiisuna waa raaca ehelkiisii waa dadkii soo wa maaluhu maalkiisuna waa racan waxaa loola jeedaa qofkii hadduu gurigiisoo kale ku dhinto sariir uu lahaa lagu qaadaa dhici karta maro weynoo gurigii laga keena lahuwiyaa dhici karta gaari uu lahaa lagu qaadaa dhici karta jirgaan amase weel biyo lagu qaado guriga laga qaadaa dhici karta hantidiisii wax ka a ah, aa marka la aasaya la qaada saasaa dhacda nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wa camaluhu camalkiisiina waa raacaa fayarjicu waxaa ka soo laabana ahlow eelkiisii iyo wamaaluhu maalkiisi dii jirgaan la qaaday caagad biyo lagu qaaday waa la soo celina badeel iyo baaf wixii la qaaday waa la soo celina baabuur haddii la qaaday waa la soo celinaya xataa korka looga balabalayna waa la soo celinaya wa wax alla wixii maala waa la soo celinaya qaraabadiina waa soo laabanaya saaxiibadii may xataa kuu dadaalaanoo markay ku aasaan cabaar ku ag fadhiyaan oo hadda maydka marka la aaso waxaa fiican inaan laga yaacin ee cabbaar intii neefgee la qalo hilibkiisana la qaybiyo intaas qadar la-ego in lala jooga sida xadiis saxiix muslimku ilaahayna loo baryaa intaas oo ilaahay loo wardiyaa inuu jawaabta waafajiyo sida nebigu dhihi jiray sala allahu alay slam dadka markuu aaso inta meesha hore kama tegi jirin ta istaagu wuxuu dhihi jiray istakfiruu liakhiikum was'aluu lahu tafbiir fainahu alaana yus'al war walaalkii dembi dhaaf ilaahay u weydiiye ilaahi weyna uga barya inuu jawaabta waafajiyo saacaddaana su-aashu ku socotaa saasuu dhihi jira nabigu sal l camr ibn caasna waa ka yidhi war markaad i aastaan horaha ka yaacinine intii neef geela la qalo oo hilibkiisa la qaybiyo war intaas ila jooga aanin weheshado malaa'igta rabbi ii soo diray bal jawaabta aan u celinaya aan ka fiirsanay calad qatar ilaahuma su marka ehelku si kastay u dadaal hataa cabaar hadday meesha joogaan waa u rogma doono ah, waa kaa soo tegaya wa yabqaa waxaa baaqi noqonaya camalu qofka camalkiisa intaasaa soo haray macnaheedu warka waa maxay war maantaad fursad haysataa ee ku dadaal waxaa kugu baaqi noqon doona war maantaad fursad haysataa ee iimaanka iyo camalka saalixa kaasaa baaqi noqonaya kaas ku dadaal meeshaad adduunya jamlaylaheed war halkaan ku dadaal kanaa kugu baaqi noqonaya sidaas sidaas marka in qofka qaraabadiisa iyo hantidiisu raacdo waa sida qaalibkaa ee qofka waxaa dhici karta inaan qaraabadiisuna raacin maalna raacina camalku raaco kollayba waxa ku raaca mar walba waa camalka waa la sababta waxaa dhacda qofka inuu ku dhinto meel uu musaafirba ku yihi ousan qof ka oqon oon qaraaba u joogi dad un iska aasaan markaa qaraabana aysan raacin maalna uusan raacin ee saddexdaana raacida markuu nabigu leeyahay sala allahu alay waa sida haalibka waa sida badan ee inaysan raacin labada kala dhici karto in qaraabadu raacdoon hantitiisa lagu qaadina way dhici karta calaa kulli xaal ujeeddadu waxay tahay waxa aad ishu dhan tihiin oo qabriga kula joogaya waa camalkee war camalka hagaaji oo asaga shayga ugu qiimaha badan ha noqdo ood ku dadaasho inta kale waa ka tegi doonta rawa bukhaari can caaishaa radi allahu canha qaala qaala rasuululahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tasubu اlamwaata dadka dhintay ha caayinina dadka dhintay ha caayinina fa innahum dadka dhintay qad afdow waxay gaadheen ilaa maa qadamuu waxay hormarsadeen ilaa maa qadamuu ilaa jazaa'i maa qadamuu waxay hormarsadeen abaalkiisiyay gaadheenoo min alacmaali ah khayran kaana ow shara ama khayr ha ahaado ama shar ha ahaado waxay hormarsadeen abaalkiisiyay hayaan idinku iska daaya ha asalka marka waa saas dadka dhintay waa inaan la cayin weliba muslimiin hadday yihiin laakiin haddii gaalo uu yahay waxa dhintay ama uu yahay faasiq ayna dhici karto dad inay ku fidnoobaanoo ku daydaan waa waajib in la baraarujo laydha xumaantaas qofkaas xumaantaasu lahay ha laga haro taasuna xaafid ibn xajar ku sheegay wuxuu uhi waasaxu maa qiila fii daalika anna amwaata alkufaar walfusaaq gaalada dhimatay iyo faasiqiinta dhinteen yajuusu dikru masaawi'ihim waa bannaan yahay xumaanyaalkooda in la sheego litaxdiiri minhum si dadka looga digo watanfiiri canhum si dadka looga cayriyo looga reebo waqad ajmaca alculamaa culummada muslimiintuna waxay ku ijmaaceen calaa jawaasi jarxi اlmajruuxiin min aruwaa axyaaan wa amwaa dadka maalan axaadiista soo wariya oo diinkan soo xambaaray kuwa qalad kale oo majruuxiinta ah in la sheego ceebtooda ujeeddadu waa maxay diinka ay soo xambaareen laguma kalsoonay iib waxaad maqlay xadiiskaas waa daciif maxaa yeelay waxaa wariyey raawi hebel kadaab uu ahaa alule haddaan saas la dhihin waxaas uu sheegoon diin ahayna dadku diinka dhigana marka in asaga wax laga sheego diintaa lagu waardiyeyna ayadaas laftirkeeda fiiriya marka faasiq ama gaalka qof muumina oo asagii caruurtiisi iyo hadduu joogo waa laga wareegsaday ah. maxaa yeelay qofka muuminka walaalka inaad dhibto lama aqo inaad iskaga macaynsato wax ka sheegidiisa qofkii waaba xumaa waana tegey haddii dad ku fidnoomayaan waa looga dig qof uu dhalayaa joogada oo haddii wax laga sheego xanuunsanayo waa inaad ka joogto imaam axmed ninaa u yimid markaasuu yihi hebel hebel iiga war markaasuu aad u jarxay nin xun inuu ahaayuu sheegay markaasuu haddee ka war carruurtiisiia anaa carruurtiisiiya ka war markaasuu yihi ballan ilaahay waxaa inaanan weligeeddan wax ka sheegin ka warraba haddee wixii uu sheegan xaq ay ahaayeen ogow laakiin muxuu saasuu yeelayaa muuminka nool qalbigiisa in la elo marka dadka faasiqiinta ah oo fisqiga ka tegey ama bidcada ka tegey oo dadku inay ku daydaan laga cabsanayo si dadka looga badbaadiyo waa in laga digo ayadoon lagu dhibayn oo lagu dulmayn ehelkiisa dadka gaalada gaaladaah dadku inay ku daydaan laga cabsanayo waa in laga diga iyadan qof muslim ah oo hadda cid baadinimo u raacaydood uga digayda aysan jirin oo dhintay xaaraan wey wax laga sheego waa muslim waa dhintay qof hadda aad leedahay maanta hebel iyo hebelaa ku dayanaya oo ku baadiyoobayana ma haydid soo maaha ka leexo faraha kala baxdo wixii uu shaqaystuu la kulmaya ka leex adug ka leex laakiin fasala fiiri qofkan bidcoolow ah kutubuu qoray muxaadaraadu duuba wixiiyaa dadka dhex sabaynaya sheekh hebel aa laleeya adugu waad og tahay inuu diinta ilaahay ka been sheegay waajibay kugu ta markaaso kale inaad ka dugto adoo dadka badbaadina naar ka badbaadina waajibay noqonayda waajib ayay noqonayda marka rawa الbukhaariي can saar bni sacdin radي الlahu canhu qaal samictu rasuul اlahi rasuulka ilaahi ayaan maqlay salى الlahu عalيه wasalam yaquulu xaalu leeyahay yuxsharu الnaasu dadka waa la soo shirinaa yowma اlqiyaamati maalinta qiyaamaha waa laysku keenaa waa la soo jamcinaa calaa ardin dhul ayaa lagu soo shirinaa dhulkaasoo baydaaa cad dhulkaasoo cafraa'a caddaankeedu uusan saafi ahayn cafraa'a waxaa loola jeedaa laysa bayaaduhaa khaalisan caddaankeedu saafi ma ahan dhulkaasoo ka qursati maqiyin badarkii la buunsha budadiisa la mid gelaydii ama masagadii haddii laga bixiyo buushaha ee la tumo budadu waa cadda laakiin cadankaasu wayd ama saafi ma aha iir hadda marada cad oo doftada iyo gelaydii ama masagadii la tumay budadeedu daqiiqdaas ma isku egyihin maya waa cad yihiin labadaba laakiin haddana farqaa udhaxeeya budada hoogaa yaroo midab kaleha ku jira marka dhulka maalinta qiyaamaha dadka lagu soo shirina qaabkaas u egi dhul cad oo cadaankiisa usan khaalis ahayn wey qaala sahl wuxuu yidhi ow kayruhu amase kayrkiis laysa fiiha dhulkaas maclamun calaamad uguma sugna liaxadin qofa hal qof oo dhihi kara meeshaan waa meel hebla ma jiro oo calaamad ku garanay meeshaan waa soomaaliya ama meeshaan waa masar maya ma Ah, ma jiro qof calaamad ku garanayo oo le meeshaana waa gobol hebel ama waa degme hegla maya ma jirto meeshaas la isku keenaya culammadu waxay isku khilaafeen dhulkaas ma mid kaanoo la bedelaya yooma tubadalu اlardu hayra اlard ah, dhulkii dhul kale lagu bedelaha ilahay dhulka marka ma mid kaanaa wax laga bedela mase midkaan inta la baab iya mid kale lasoo sfidina xaafid ibn xajar wuxuu u iilanaa wuxuu leeyahay xadiisku qutusa mid kale inayda tahay axladu ee tan ay baaba'aydaba culammadu labada qowlna waa ka yidhaahd qaar yidhi dhulkaa wax laga badbedela buurihiiya la baabiina waa la simaa midabkiiya la bedela iyo qaar yidhi maya tan waaba loo dhammaynaa mid kalea la gogla ilaahay baa garanaya rawa lbukhaariyu can caaishata radia allahu canha qaal qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi tuxsharuuna aakhira waa laisku kinkeena waa laydinsoo shirinaa xufaatan xaalo aad tihiin kuwa cagacad curaatan xaalo aad tihiin kuwa qaqaawanoo dhar wadan gurla xaala tihiin kuwa aan gudnayn oo beejaqada mid buryaqaba qaalad caaisha waxay tidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayo alrijaalu ragga wanisaa dumarka yanduru bacduhum gabolkood ma fiirina ilaa bacdin gabalka kale raggii iyo dumarkii oo qaaqaawan miya meel layskugu keenaa isfiirina faqaala nebigu wuxuu uhi almru arrinku ashaddu waa ka adayg badan yahay min an yuhimahum dadka inuu murugo geliyo daaki arrinka dadku inay ka fakeraan qofkaana qaawan maya arrintu saas maaha marka laga taas laga fakeraa waa maraan murugo weynu jirin qof qof fiiri kara iyo qof arrintaas ku soo dhacayda lababa arkaba qof walba waxaa murugo ku haya maanta wax uu la kulmayo qof iyo qof qof qof fiiri karaa ma jiro rawa lbukhaari can abi hurayrata radia allaahu canhu anna rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi yacraqu nnaasu dadku waa dhididayaan yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha dadku waa dhididayaan xataa yadhaba ilaa uu caraqum dhididkoodu fil ardi dhulka sabciina diraacan toddobaatan dhudhun dadka dhididka ka baxa ah hoos wuxuu u gelayaa dhulka toddobaatan dhudhun ka warran biyahaasu jirkay ka baxay dadka jirkiisay ka baxaya wayuljimuhum waana xakamaynaa dhididku afku u soo gelaya dhididka sida baddi inta noqdo uu afka ka soo gelayaa dadka wayuljimhum wuu xakamaynaya dadka afka sida dhameerka ama faraska birta afka looga geliyo noocaasoo kale dhididka afka uga gelaya xataa yabluga ilaa uu gaaro aadaanahum dhagahood dhididka iyaga ka baxa qof walbaana wuxuu dhididayaa inta dembigiisu legi qaara cagaha kaliya dhididku ugu jooga aanqawyada qaaru imaana qaaru halkaas sinaha ama marada laga xirto uu imaana dhididku qaarna waa kaasa afka u gelaya marka waa iyo dembigiisa maxaana lakugu sheegayaa war maanta dembiga iska yare oo kayrka badso berri waad ka shanlaaya haddii kale wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed